uu xaaskiiski xaaskiisii iska xarimaya waa laba tasaruf oo ilaa iyo hihaar la kala yidhaahdo oo waqtigii jaahiliga lala iman jiray inuu ninku xaaskiisii ka dhaarto ama uu maxaarimtiisa ku matelo sida hooyadii oo kale kolkii islaamku uu yimidna waa uu xakameeyey oo axkaam qofkii dumar ahaydna xuquuqdeedii u ilaalinaysa ninkanna hadalkii uu yidhi ku ganaaxaysa ayaa shareecadu ay ka jidaysay markaa musanifku raximah llahu tacaala markii alaaqii axkaamtiisii uu ka soo baxay wixii ku tacalluqayay ayaa wuxuu inoo daba dhigay baabkan baabuliilaa oo isagana uu kusii xigi doono in shaa allahu tacaala baab dhihaar alilaa luqa ahaan waa masdaru aalaa yulii ilaaan aalaana macnaheedu u dhaartay weeyaan aalaana waa la yidhaahdaa iitalaana waa la yidhaahdaa walaa ya'tali ulu lfadli minkum wasacati an yu'tuu ulilqurba waa aalaadan iftacaladeedii bay noqonaysaa iitala ya'tali aalaana iyadu waa afcala iyaduna qur-aanka way ku timid liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur marka ilaa luqa ahaan haddaynu eegno waa dhaar un dhaar kastoo qofka uu ku dhaarto ilaa waa la yidhahdaa fi luga xagga af carabiga marka laga hadlay laakiin sharci ahaan kelmadda ilaa fuqahadu raximahum llahu tacaala xukunkaa ilaahay oo ku sheegay suurat lbaqara ee liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur iyay ku gaar yeeleen oo dee fuqahadu marar fara badan musطalaxaadkooda waxay ka keenaan shareecada ereygii ku soo arooray tayamum baynu ogeyn oo aayadii boorkaa in la isticmaalo sheegeysay kelmad kusoo aroortay laakiin aan de waxaan la samaynayo sheegayna qasdi sheegaysay iyaa cibaadadii dhammaydba lagu magacaabo hihaarka waa saas oo kale aladiina yudaahiruuna iyay markaa qur-aankii kusoo aroortay waa saas axkaam fara badan ayaa sidaasa ilaagana waa saas oo kale markaa dhaar khaasa oo gaar ah ayaa ila la odhanayaa fi isilaaxi alfuqahaa sheekha ayaana markaa inoo tacriifin doona ilaagu waxa uu yahay oo halkaa ayaynu ku arki doonaa waxaa laga warrami doonaa atraaftii uu ka dhexeeyey ilaagu iyo waxyaalihii uu ka koobnaa dee zawjki iyo zawjadii iyo sidoo kale dhaartii wixii lagu dhaaranayay oo siiqada noqon doona muddada lafteedii dhaartaasi ay maaragtay koobsanayso wixii laga dhaaranayey iyo waxa lagu dhaaranayo intaaba waa laga hadli wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala kulu zawjin zawj kasta oo saxa talaaquhu furiin ka asaxo ah wa huwa qaadirun cala alwad'i jimaaciina karaya saxa ilaauhu ilaaguna uu ka asaxa wain kaana gayra qaadirin haddaanu jimaaci awood u lahayn zawjkaa furiinkiisu asaxaya bimaradin bisababi maradin xanuun daraaddii saxa ilaa'uhu ilaagiisu wuu asaxayaa wain kaana bishalalin awood darradu haddii ay ka timid xubinkiisiiyo shalal uu ku dhacay oo qallalan oo aan shaqaynaynin aw bijabbin ama xubinkiisii oo go-anba fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan miyuu ilaahu ka asaxayaa mise ka asixi maayo axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yasixu ilaauhu wuu asaxayaa ilan waa zawje wathaanina laa yasixu ma asaxayu le wuxuu ku bilaabay markaa zawjkii shuruudihiisii dabcan inuu zawj yahay waa lagama maarmaan fagayru zawji laa yasixu minhu lilaah lakin yasixu minhu lxalif wixii aan zawj ahayn ilaa kuma tacaluqo dhaartan khaaska aynu ka warramayna laakin dee xalif dhaartii guud ayaa ku tacaluqda oo hadduu qof dumara ka dhaarto ila taa wallahi in aan weligay u dhawaanaynin waxay noqonaysaa baabul aymaan bay gelaysaa baabul ilaagan geli mayso waxay gelaysaa baabul aymaan dhaarihii caadiga ahaa bay gelaysaa waa dhaar caadiya dee maalinta uu khilaafo ayuun baa lagu leeyahy kafaaratulyamiinkeedii sida maaragtay jaamicul aymaanka inoogu iman doonto insha allahu tacaala markaa غayr الزawji yaصixu minhu اlxalif lakin laa yaصixu minhu alila zawjkaasi waa inuu saxiixu طalaaq yahay in alaaqiisa ama furiinkiisu asaxayo shuruudaha uu alaaqu ku asaxana de waynagii soo marnay oo waa inuu qofku zawj yahay mukalafa oo mukhtaara baaliq caaqil mukhtaar ayaynu ku soo marnay intaa hadduu yahay furiinku wuu ka asaxay halkana ilaagii wuu ka ansaxaya laakin shardi kale iyuu sii raaciyey oo uu yihi wahuwa qaadirun cala alwai jimaacii hadduu awoodayo ninkii dalaaqiisu ansaxay jimaacina awoodaya isaga kaa ilaagiisu wuu ansaxaya waayo wax diidaa inuu ansaxo ma jiro liladiina yuluuna min nisaihim buu markaa soo gelay haddii laakiin aanu jimaacii awood ulahayn waxaa la eegi muxuu awoodi waaye haddii xanuun iyo wax daa imika haya ay tahay cinniinkiina waa ka mid oo de xanuun baa maaragtay lagu xambaaraya haddii wax noocaasa uu yahay oo laakiin aan laga rajo goynin isaguna waa lamidu mar haddaan laga rajo goynin inuu wixii awoodo kana dhaarto dee qofkii dumar ahayd halkaa culays waa uu kaga yimid markaa wuu asaxayaa ilaagiisi oo xuquuqdeedii in loo qaado ayaa imanaysa haddii laakiin ninkani nin jimaac awoodaba aanu ahayn rajona aan laga qabin wax alla wax rajo oo laga qaba aanay jirin xubinkiisuba wuu maqan yahay oo waxba meesha kuma yaallaan ama wuu yaallaa laakiin xubinkii dee waaba qallalan yahayba oo ma eh, maaragtay eh, shalal baaba ku dhacayba mar haday saas tahay dee iyadana markaa rajo laga qabo waxaan uu ka dhaaranayaa marka horeba wax la rajaynaya muu ahay markaa kol haddii aanu marka horeba rajo aan laga qabin waxba dhaartiisani soo kordhin maysa buu qowley waxaan uu ka dhaartay wuxuu marka horeba awoodo may ahayn markaa gabadhii wax maaragtay culays uu ku keenay meeshan ma taalo kaasaana markaa muctamadka laa yasixu ilaauh ilaagiisi asixi maayo laakin dee dabcan wuu dambaabaya haddii u markaa de iyadii markaa dhibaata isleeyahayo afxumo iyo markaa iyada markaa ay ka tahay laakiin de waxaa laga yaaba inay ku qosasho haddii u waan ka dhaaranayaa idhaahdo ilan kolka hore waxba islamadahayn waxaan laguguba ogeyn kolkaa tirahdo waan ka dhaaranaya waaba adiga unbaa lagula yaabay qawl baana wuu asaxaya maxaa yeele aayaddu maxay tihi liladiina yu'luuna min nisaaihim tarabus ar yuluuna min nisaaihim dumarkooda ka dhaaranay dee ninkana xaaskiisii uu ka dhaartay oo ilaaqii aayadda iyay qoladaasi eegeen qoladan kalena waxay eegayaan macnaha meesha ku jira aayaddu sidaa ha tiraahdo laakiin meeshan macnaha ku jira waa maxay waa iidaau lmar'ati bitarki jimaaciha wa qaci amaliha fi dalik rajadii ay waxaan ka qabtay ila nasli iyo caruur iyo ubad iyo icfaaf iyo manaag wax badan baa ku tacaluqa hadii markaa rajadii marka la gooyo wixii ka dhaarto dee culays buu ku keenay markaa culayskaa la keenayo iyay markaa fiirinayaanoo aayaddu waa mucallal bay arintani taliil tacliil bay wadataa markaa tacliilkeedaasi ayaa ciladiiba marka lagu khasisaya oo waa istinbaatu macnan min annasi yukhasisuhu in naskii laga soo saaro macno iyo cilo takhsiisinaysa waa tii markaa khilaafka uu ku jiri jiray ilaagu muxuu yahay wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala walilaau ilaaga aynu haddaba ka waramaynaa huwa an yaxlifa waa in uu dhaarto billaahi caza wajala ilaahay inuu ku dhaarto yamiinan dhaar tamnacu diideysa aljimaaca galmadii fi lfarji xubinkii markaa inuu maarata ka jimaaco xubinkii markaa loogu talagalay weeye duburkii baa lagu saaraya farjiga akthara min arbacati ashhurin afar bilood wax ka badan waaya dhowr arrimood buu meesha inoo sheegay horta wixii waa dhaar bilaahidaasi inuu ilaahay ku dhaartaa ma shardiba dib bay inooga caddaan doontaa laakiin hadduu ilaahay ku dhaarto magaciisii ama sifaadkiisii uu ku dhaarto intan kalena la helo kaasi qawlan waaxidan ilaa buu noqonaya wy laakiin haddaanu dhaar ku dhaara haddaanu ilaahay ku dhaarana wax kale meesha keeno halkaa dhaarta bilahi hadaa wax kale ku bedelo iyada waa laynoo sheegi doonaa bal hadda waxay noqonayso marka kii ilaahay ku dhaartay marka inu meesha waa in dhaar la helo haddaan dhaarba meeshii jirin ila ma jirayo leanna waxanu hi waa dhaar gaara marka waa in horta dhaartii la helo waa in dhaartaasi ay ka hor joogsanayso xaaskiisii inuu u tago oo xubinkii loogu talagalay jimaaca uu uga tago afar bilood wax ka badan haddii dhaartu aanay jimaacii mancinaynin iyaduna ilaa noqon mayso tusaaleyaalna sheekhayna siin doono sidoo kale haddii muddo afar bilood uun ku siman ay mancinaysana wixii ka dambeeyna aanay mancinayn iyaduna ilaa noqon mayso ilaaga axkaamtan leh ee gaarka ee fuqahadu ay ka sheekeeyaan ee xaaraanta ma noqonayo lakin w ta waayo afartii bilood aq baaba loo siiyey liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur afar bilood sugitaankood baa u sugnaaday marka iyadu xaaraan ma aha afartaa bilood wixii ka sokeeya nabigana alayh salatu salaam alaa min nisaa'ihi shahran soo ma dumarkiisa bil buu ka dhaartay marka ilaagu haddii dhaartii un laga wado oo afar bilood iyo wax ka yar uu yahay wuu banaan yahay afar bilood wixii ka badan oo xaaraan marka ha odhanin nabigu alayh salatu salaam ilaagan ay fuqahadu ka sheekeeyaan wuu sameeyey haddaad tidhahdid halis baad gashay iska ilaali waayo nabigu alayhi salaatu wasalaam macaas waxna waa macsiyo afar bilood wixii ka badan macsiyo wey nabiguna alayhi salaatu wasalaam macsuum buu ka ahaa culamada qaar kamid a min caalim ahaabaa ku khaldamay baa la yidhaha oo yihi nabigu aleyhi salaatu wasalaam wuu guursaday waxbuu furay ilaa buu sameeyey hihaar buu sameeyey laa xawla walaa quwata illa bi mid markaa ardadiisi kamid ah ku baraarujiyey ibnu carabi almaliki uu ku yihi ilaa iyo hihaar waa xaaraane nabigu alay sla ku ku sameeyey maalintii dambe markaa darsigii ka sheegay oo uu yihi inan yaroo idinka mida igu baraarujiyay arrintaasi ma jirto waayo hihaarkuna se naan doonta waa munkar min alqawl wazuur kana waa xaaraan markaa nabigu aleyhi salaatu wasalaam waa ka nasahan yahay laakiin wixii afar bilood ka yar ama afar bilood ah ama ka yar taasi waa caadi xalaal weeyi ta nabigu alay sala slam sameyna bilbaabay ahaydba intaas markaa weeyaan ilaagi dhowrkaa qodob waa in dhaartii la helo oo shuruudaheedii wadata waa in dhaartaasi ay diideyso jimaaci asal ahaanba sidoo kale muddo afar bilood ka badan waa inay mancinayso ama dee si abadiyaba hadday muddo tahay muddada waa in afar bilood ka badan tahay haddaanay muddaba lahaynna oo iyaduna ilaaqan tahay oo sii daysan tahayna de iyaduna waa la mid oo waabay kasii adkaanaysa wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala <clears throat> wain callaqa bigayri اllaahi tacaala hadduu ilaaga ku calliqo waxaan dhaarti waxaan magacii ilaahay ahayn magacii ilaahay kumuu dhaaranay laakiin tacliiq buu sameeyeyo wuxuu mise in xaraf idin qoran ha dabcadii daarulminhaaj maxaa qoran tii matniga wain xaraf waa qoran markaa kuma baan tanabuhin naam xalaf xalafadaas dhib ma laha xalafaday kusii fiicnaan lahayd waayo an yaxlifa bilahi tacaala baan kasoo waranay wain xalafa bigayr lah lakin macnuhu istegayaa wain xalafa bigayr اllahi tacaala wax aan magacii ilaahay ahayn hadduu ku dhaarto oo siduu ku dhaaranaya bian qaala sida inuu yidha maaha inuu k ku dhaartay nebiga iyo taas maaha bian qaala waa inuu yihi in waطituki faanti aaliqun alaaa alxalif bialaq wixii la ohan jiray soo ma garanaysaan alxalif bialaq muxuu aha maa tacalaqa bihi mancun aw xathun aw ta'kiidu khabar ha xalif bialaaqi aynu soo marnay oo kale hadduu sameeyo oo gabadha jimaaceedii ayuu furiin ku xidhay uu yihi haddaan ku jimaco waad furan tahay in waituki haddaan ku jimaco fa anti aaliqun alaaa saddexdii baad iga tahay haddi marka miyuu dhawaan hadduu dhawaado way furmaysaa aw ama wuxuuba yihiba in wai'tuki facalaya saw kana waa nadarkii nadru lajaaji walgadab la odhan jiray nadru lajaaji walgadab kii la odhan jiraye isagana waynu soo marnay <clears throat> hadii aan ku jimaaco soon baa igu waajibay aw salaatun ama salaad baa igu waajibtay aw cataaqun ama xorayn addoon inaan xoreeyo iyaa igu waajibay sidaa hadduu yidhaahdo iyaduna markaa waa waa marka xalif bigayri lahida laga hadlaya maxay noqonaysaa waa laba noocun nooca koobaad waa alxalif bialaaqo waad soo martay waana taqaanaa wuxuu yahay nooca labaadna waa nadru lajaaji walgadab waa nadrigii uu qofku ku nadray si markaa wax isaga gooyo ama uu wax isugu dhiiri geliyo nadarkii uu ugelayay haddaan salaada safka hore maalin ay iga tagto waxaa laygu leeyay waxaa iyo waxaa maxayn ohan jirnay nadarka noocaasa nadru lajaaj walgadab baynu odhan jirnay waa nooc dhaaroo kale isaga laftiisa waa taakiid haddii aad waxaa samaysid aan waxaa sameeyo waxaasaa igu waajibay waa nadru lajaajka markaa kiibu ayuu galmadii ku xidhaya uu leeya haddaan jimaaco xaj baa igu waajibay ama soom baa igu waajibay ama xorayn addoon xoreeya igu waajibtay ama sadaqad baa igu waajibtay marka waa labadii labadaa weeyaan wixii bikayr lahi ama wixii ka soo haray hadduu nebigu ku nebigoonan ku dhawaaneyn buu yihi iyo waxaas dhaarba ma aha way wax guntamayaba ma aha waana inoo iman doontaa jaamiculimaan way inoogu iman doontaa insha allahu tacaala in aanay taasi guntamaynin iyo hadduu maaragtay dee waataan aabahay waayaa iyo sheekooyin noocaasa keeno taas waxba macno ma laha hadaba wuxuu yihi wain xalafa bigayr اllahi tacaala magacii ilaahay wax aan ahayn hadii uu eh, maaragtay jimaacii kaga dhaarto ban qaala waa si inuu yihi laba qaab bay noqonaya qaabka koobaad in waituki fa anti aaliqun halaaa haddaan ku jimaaco saddexdii baad iga ama waad iga furan saddex inu yihahdo khasab maaha taa aw in waituki facalaya sawmun soom baa igu waajibay aw salaatun ama salaad aw cataaqun ama xoreyn hadduu sidaa yidhaahdo fa fiihi qawlaani laba qawl baa ku sugan miyuu guntamayaa ilaagu mise ma guntamayo asaxuhumaa waa jadiidkee kooda sixada badani annahu mu'lin waa inuu ninkaa isaga ihi u dhaartay muulinna waa cadiladooda akhri karaysa lannahu alaa yulii liladiina yuluuna si ada ku qoran iyo yuluuna qiraaadka qaarkood waa bay akriyayaan yuluna marka ismigii faacilna muli ama muli waa caadi waa takfiif iska caadi asaxuhuma anahu mulin ninkaas inuu nin markaa muliya yahay oo ilaa ku dhacay oo dhaartay oo dhaartiisu ay guntantay inuu noqonayo ayaa sixa badan maxaa yeelay dee dhibaatadii laga baqanaya halkaaba markuu ka dhaarto wallahi inaanan ku dhawaanayn yihi jimaaci muxuu uga reebtoonaanaya si aanay kafaara ugu waajibin de ilan hadduu jimaaco kafaaratu yamiin baa lagu yeelan soo ma si aanay kafaaradii loogu yeelan buu jimaaci uga jooga ilah baa laga dhigay kanna de ama waa kasii daray ama waa lamid hadduu jimaaco wixii uu ku nadri baa ku waajibi hadduu jimaaco waaba ka furmiba xaaraan baabay ka noqoniba marka xaaladdu sidii kale u adag tahay mar hadday sidii oo kale tahay isku axkaam bay noqonayaa buu jadiidku maxaa yeelay wixii halkaa ka ratibmaya keensanaya inuu jimaaca iska ilaaliyo mid lamidaba ah halkana yaal luqa ahaanna ama maaratay isilaaxa fuqahadana dee xalif waaba la yidhahdaaba oo nadru lajaaji walgadabna waa inagii soo marnayo kafaaratu yamiin baa kaaga filan soo ma dhaartibala axkaamaha alxalif bialaaqna waa inaga de alif baab ayaynu ku magacaabayna isaga isaga kafaaratu yamin kaagama filayn laakin de isaga laftiisa xalif iyaa lagu magacaabay waa halka sheekii eh, ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh uu dalaaqa noocaasa uu kala mid dhigay nadarkiia uu yihi kafaaratoyooyin baa kaaga filan laakiin waa arrin aada loogu inkiray oo alaaqu isagu waa ka duwan yahay nadarkii waa ka duwan yahay wathani qawlka labaad waa qadiimkii anahu laysa bimu'min ninkani inaanu muuli ahayn maxaa yeelay de waxan nidhi ilaag iyo hihaarkuba tasarufaad jaahiliya bay ahaayeen waqtigii jaahiliyada la yaqaanay marka qaabkii ay u samayn jireen wixii ah unbaa noqonaya oo yani waxaa la raacayaa machuudkoodii jahiliga ah iyaguna sida qaabkan umay dhaaran jireen taas bay ku dhaaran jireen taasu markaa xaggaasu markaa qadiimku uu ka fiiriyey laakiin jadiidka ayaa rajaxa wain xalafa hadduu ku dhaarto calaa tarki ljimaaci fi dubur in aanu xaggii dambe uga tegaynin aw fi ma duna alfarji ama xubinkii farjiga ahaa wixii ka sokeeya oo de yani jirhkeedii kale in aanu ku istimtaacaynin oo kale laakiin jimaaci aanu ka dhaaranin lam yakun muliyan kaasi marka axkaamtii ilaagu qaban mayso kol haddii aanu xubinkii ka dhaaranin dee maqsuudku waaba intaas waxaan kale waxa weeye muhim ma aha marka haddii aanu jimaaci ka dhaaran oo jimaaci wax u diidayaa aanay jirin axkaamtii ilaaguma qabanayso duburka kan ka dhaartayna dee waaba si fiican baabu yeelay marka horeba xaaraan bay dalkaasi wain qaala iminkana wuxuu u gudbay sheekhu <clears throat> xaggii alfaadii dabcan <clears throat> siiqadii oo weliba dasiiqadiiba waxa ku jira maxluuf aleyhi iyo maxluuf bi maxluuf bihigii waynu soo aragno waa jimaacaasi maxluuf aleyhi baa jiraya wixii markaa maaragtay ama dee maxluuf aleyhigu waa tarkuljimac oo jimaac oo laga tegay wey maxluuf bihiguna waa magacii ilaahay iyo iyo kuwa aynu kala mid ka dhignay haddaba maxluuf aleyhigii oo wixii markaa laga dhaaranaye wixii laga dhaaranayay alfaadii ku tacaluqaysay baa loo kala qaybin sariix waa jimaaci dabcan jimaaci markaa alfaaddiisi alfaad sariixa iyo alfaad kinaayabaa ukala qaybsami wain qaala hadduu yidhaahdo wallaahi laa aniikuki kuu galmoon maayo aw laa ugayibu dakarii fi farjiki ama xubinkayga xubinkaaga ku maqnaysiin maayo aw wallaahi laa aqtaduki wahiya bikrun iyadoo bikr ah ku yidhi bakaradaada jabin maayo fa huwa mulin ninkaa isaga ihi wuxuu noqonayaa muli buu noqonaya aqtaduki saasaa qaarkood aftaduki bay wada qorayaan badankoodu laakiin qaafka ayaa luqadii mutaqadimiinta ah aftadukidan waqtiya dambay soo korodhay eh, iqtidaad baa alqida hiya albakaara qida baa la yihahdaa waa bakaarada weeyaan luqada shaafici iyo aimadii hore xataa kutubtii luqada qadiimka ahayd ay qorayaan waa taasuna iqtada bay qorayaan qaafkaas lakin qolyahan dambe labadiiba isku mid bay ka dhigayaan marka isku mid maaha iftadadu de waa majaaz in loo isticmaa lakin iktadahaa iyadu waa sariix wey ifada maaratay maaratay waxa weeyaan yani bakaarataha oo qidadiiba bakaaradii marka intaasi wuxuu ku yuri sheekhu fa huwa mulin kaasi isagu ay aahiran wa baainan ha kala qaadin laakiin aduu labadaa dambe waxoogaa xagga dambe ayuu maaratay shaarixan najmu haaqibku labada xaggan dambu raacinaya qoladan dambe in qaala buu yihi hadduu yidhaahdo wallahi laa ujaamicuki kujimaaci maayo aw laa waituki waa lamid un fa huwa mulin fi lxukmi xagga xukunka ilaagii wuu qabanaya oo wax kalean ugala jeeda haduu yihahdo laga dhegeysan maayo fain nawaa hayrahu laakiin haddii uu isniyoodo wax aan jimaac ahayn duyina fi ma baynahu wa bayna allah isagi iyo ilaahay niyadiisaasi ka anfacaysaa wey marka waa maxay laa jaamactuki sidiisa lafdigan jimaac af carabi ahaan maaha ereygii qayaxnaa ma aha ereygii qayaxnaa ma aha oo waa kulan ilan ijtamac waxaa laga keenay min alijtimaac jamaca bayna kada wa kada waxa waxaasuu kulmiyey soo ma ahayn jaamaca fulana hebel buu la kulmay weeyaan waa af carabi caadi meelo badan baad ku arkaysaaba jaamaca fulanu fulana macnaheedu waa maxay imika de si un baa loo bartay laakiin waxa weeyi wuu la kulma imaam shaafici kitaab buu le la yidhaahdo jimaac lcilm jimaac lcilmi de waa cilmiga halkii lagu ururinayo weeyaan koobidiisii weeyaan marka haddaba kelmadan jaamaca sideeda sariix kumay ahayn maaragtay galmada kumay ahayn laakiin de in loo isticmaalaa badatay deetana alaba alaba aleyh hada macna fi stimaal saa daraadeed qaadigu dhegaysan maayo haduu adi wa kala ula jeed laa jaamactuki markaan lahaa yani meel kuuguma imanayaan ujeedi soo arki mayse hadduu sidaa yidhaahdo alijtimaac fi makaan meel iskuma imanaynaan ujeeday ijmaaci kamaan dhaaranin hadduu sidaasi yidhaahdo fi ma baynahu wa bayn allah hadduu sidaa ujeeday oo waliba de meel mucayana maalan meel heblaayo laa jaamactuki yani hunaak meel mucayanahoo kale markaa noqon mayso ilaa noqon mayse fi ma baynahu wa bayn allah haddii uu jimaaco waxba ku waajibi maaya sidoo kale laa waituki waia shaya waa maxay uu ku joogsaday weeyaan waiahu nahaa an yuta alqabr xabaasha in lagu joogsado nabigu diiday aleyhi salaatu wasalaam soo ma ahayn markaa waiguna bilqadam bu ahaa sidii sacaadiga lugta meeshaad ayaa markaasi waxa weeyaan laakin markii dambe haddana wuxuu aalib ka noqday wacigii jimaaci in loo isticmaalo mar haddii markaa khalabatlisticmaal curfan ay jirto qaadigu ma dhegeysanayo waayahay markaa sheekhu waxaa hadalkiisu u socdaa qoladan hore haddii uu macno kale ula jeedo inaanay ka anfacayn laakiin haddana adu labadan dambe laa uqayibu dakari fi farjiki iyo oo la yidhahdo dakari haddii xubinka o dhan uu ujeedo dee xubinka o dhan waajib maaha inta xashafada un baa qabanaysa siday noo soo socota wallahi laa aktadukina yani bakaaradaada jabin maayo hadduu ujeedo yani far iyo wax noocaasa ku jabin maayo iyadana de way noqon karaysaa baa layihi oo iyadana markaa lafteedu waa wax markaa loo jeedi karo saasay markaa odhanayaan wain qaala hadduu yidhaahdo wallahi laa baadactuki saasuu isticmaalay baadactuki baadactuki jimaaca waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa de ila waa badcadu waxa weya waa jirkii qeyb kamida marka yani maaragtay waxa weyaan jirkayga meel kamid jirkaaga meel kamida oo banaan taaban mayso inuu ula jeeday waa suuragal ku jimaaci maayo inuu ula jeedina waa suuragal aw laa baashartuki basharadaydu ama maaragtay maqaarkaygu maqaarkaaga taaban maayo inuu ula jeeda waa suuragal ku jimaaci maayo inuu ula jeedaana iyaduna waa suuragal aw laa lamastuki ku taaban maayo aw laa qaribtuki ku dhawaan maayo fa fiihi qawlaan laba qawl baa kuwan kusugan iyaga qismiga qaybta saddexaad ee alfaadi axaduhumaa qawl wuxuu leeyahay anahu mulin fi lxukmi xagga xukunka waa mulin ninkaasi maxkamaddu way ku xukumaysa fain nawaa hayrahu duyina hadduu niyo kala lahaa isagii ilaahay way maarata dhexdooda way ka anfici lakin qaadigu ninkii erayadan ku hadlay ereyadani way waxa weeyaan waxay isticmaalkoodu u batay sidan markaa laga dhegaysan maayo buu qadiimku leeyahay wathani waa jadiidkii anahu laysa bimulin ninkani ilaa kuma dhicin ilaa an yanwiya alwaa inuu jimaac ujeeday mooyaane wahuwa asax yani waa kinaayo wy alfaadani alfaadani sariix maaha sidii alfaadii hore alfaadani waa kinaayo si ay ilaa unoqdaan waxay ubaahan yihiin niye ayay ubaahan yihiin ka horana muxuu lahaa waa sariix oo niye uma baahno haddii markaa niyada uu ku leexiyo wax kale u leexiyo markaa lafteeda qaadi u kama dhegeysanan wain qaala hadduu yidhaahdo wallaahi lajtamaca ra'sii wa ra'suki madaxayga iyo madaxaagu ma kulmayaan aw latatuulanna haybatii canki maqnaashaha aan kaa maqnaanaya walee waa dheeraan hadduu yidhaahdo iyo wamaa ashbaha wixii waxaa u eg fa ina walwa ay tarkal wai hadduu ugala jeeday in aanu jimaacaynin fa huwa mulin nin ilaa ku dhacay weeyaan wain lam yanwi haddaanu ilaa niyoonin falaysa bimulin haddaanu markaa jimaaci inuu ka tegayo aanu niyoonin muddada markaa markaa waliba de waa waa kinaaya fi ljimaaci wlmudda markuu leey lataulana haybatii canki way dheeraan oy dheeraan maa ka wadaa bil laba bilood inu ka wadaaba dhici karta ata haduu jima ujeedo dee bil iyo laba bilood ma noqonayaan ilaa ma noqonayaan wa waxa weya waa kinaaya fi aljimac wlmudda marka haddii uu jimaacina ujeeday muddo afar bilood ka badanna uu u jeeday markaasuu ilaan noqonaya wain lam yaniyu haddaan utaa niyoonin falaysa bimulin dee nin markaa ilaa ku dhacay ma noqonayo wain xalafa hadduu ku dhaarto laa yastawfi lilaaj in aanu ilaajkii ilaajku waa idkhaalkii maaragtay xubinkii in xubinkii u galo taas buu yihi ku tigaali maayo ma ku xeel dheeraan maayo saasuu yihi laa yastawfi lilaaj falaysa bimulin de marka horeba inuu ku tiigaalal cidi maaragtay kuma waajibinine jimaaci inuuna ka dhaaran un baa muhim marka iminka ninkani jimaaci kamu dhaaranin laakiin sifo gaara oo jimaacu u dhici karo ayuu ka dhaartay oo markaa de waxa weeye istiifaagaas istiifa lilaaj yani an yudkila jamiicahu fi fi fiihi wey ninkaasi markaa falaysa bimulin ma noqonayo mid markaa muuliya lأnnahu lam yatruk aljimaaca wain xalafa calىa tarki اljimaaci arbacata ashhurin afar bilood un inuu ka tegaya hadii uu ku dhaarto iyadana lam yakun muliyan ilaa ma noqonayo dee aayaddii baa siisay liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusa arbacati ashhur wain qaala hadduu yidhaahdo wallaahi laa wadi'tuki muddatan muddo ku jimaaci maayo lam yakun muliyan muulid ma noqonayo xataa yanwiya inuu niyoodo mooyaane akara min arbacati ashhur muddo kuma jimaacayo dee muddadu afar bilood wax ka badanna way noqon kartaa wax ka yarna way noqon kartaa markaa niyadiiba u baahan yahay inuu niyeeyo afar bilood wax ka badan wain qaala hadduu yidhaahdo laa waطituki arbacata ashhurin wallahi laa waطituki arbacata ashhurin wallahi afar bilood kuu dhowaan maayo faidaa madat fawallahi laa waطituki arbacata ashhurin markay dhamaatana walla inaanan afar bilood oo kale ku jimaacaynin faqad qiila waxaa la yihi huwa mulin ninkani ilaa weeyaan wixiisu wa qiila waxaa kale oo la yihi laysa bimulin ilaa ma aha wahuwa alasaxu kana asixa badan u fiirso afar bilood baa la siiyey soo ma afartaa bilood badin ba laakiin dhaaro dhowra buu sameeyey dhaaro kala duduwan oo isku xidhiidhsan iyuu sameeyey wallahi inaanan afar bilood ku jimaacaynin markay dhamaatana wallahi inaanan afar bilood oo kale ku jimaacayn markay dhamaatana wallahi inaanan afar bilood oo kale shan iyo lix iyo toddoba saa isu daba dhig haduu doono ila ma noqonayaa mise ma noqonayo dhaar kasta haddaynu iskeeda eegno dee afar bilood kama badno majmuuca haddaynu eegnana dee wax badan bay noqonaysaa oo xaggii dhibaatadii gabadha lagala cararayay dee way ku ridaysaa dhinac kale haddaynu eegna de ninkii afar bilood ila waa dhaaro kala duduwane ayuu markaa dhaartay markaa dee inagu malihin ilaagii afarta bilood mar qura hadduu afar bilood ku dhaarto weligii dib inta dambe o way ka xidhanto mar dambe afar bilood kuma dhaaran karo dee ma odhan karayno isku xidhiidhintani haddaba hadduu odhan lahaa wallahi laa watiituka arbacata ashhur afartii bilood markay dhamaato ay iska wada noolaadaan haddana uu mar dambe yihahdo wallahi laa waiituka arbacata ashhur kuma qabsanayno oo labada qawl halkaa way iswaafaqayaan anigu caadiya tahay soo arki maysa ila lama odhanayo way kaa xidhantay mar qura haddaad afartii bilood wada qaadatay lama odhanayo way kaa xidhantay dib oo dambaysa afar bilood ugama dhaarin kartid haddaba isku xidhiidhintan uu isku xidhiidhiyey may dhib keenaysaa oo maarata mise ma keenaysa horta culimadu waxay isku waafaqsan yihiin ninkaasi inuu dambaabayo waxay leeyihiin yahamu isma aliidaa isma al iidaa dhibaateynta uu qofka dumar u geystay horta wuu ku dambaabaya walaakin hal yahamu isma alilaa hal yahamu isma alilaa ila waa laba bay kala yihiin ismu liidaa iyo ismu lilaa way kala khaasan yihiin alilaau iidaau alilaau idaaun khaasun dhibaataynta dumarka dee qaababka loo dhibaataynaya dumarka way badan yihin ilaagu markaa waa qeyb kamid ah dhibaatooyinka dumarka loo geysanayo haddaba u dambaabayaa laakin dembigaasi ma idaagii guudba waa dhibaatayntii guudunba mise kii ilaaga ayuu si gaara ah u dambaabayaa haddaynu ila ka dhigno de ismu lidaa buu noqon haddii kalena ismu lidaa labada qawl markaa qawl wuxuu leey waa waa ilaa maxaa yeelay wixii laga cararayay oo ahayd gabadha in afar bilood wax ka badan dhaar lagaga maqnaado oo xidhiidh ah ayaa lagu dhacay qawlka kale oo markaa muctamadka ihi oo rajaxani wuxuu le ninkan haba dambaabe laakin dee ma noqonayo ila wixiisu ma noqonayo waayo dhaar walba sideeda loo eegaya dhaar walibana afartii bilood ma dhaafsiisa afarta biloodna shareecadaa siisa hadduu kala tafriiqin lahaaba oo afar bilood xaggana iyo afar bilood sanadka dambaa iyo afar bilood sanadka dambaa waynu ogolaan lahayno laguma qabsadee tanna markaa waa sidii oo kale buu leeyay muctamadku in qaala hadduu yihahdo la marka dabcan masaladan waxay la mid tahay meelo badan bay qaabkan oo kale ay dhacdaa waxaa kamid ah caraayaag alcaraaya maxaa loo ogolaa qofka shan wisqi baa loo ogolaa soo maa shan wisqi inuu ka badiyo lama ogolay deetana muxuu samaynaya hadduu daba cuquuddii badiyo oo bustaankii oo dhanba ba u caraayo ku iibsado laakiin shan wisqi buu mar iibsaday haddana shan kalu iibsaday haddana shan kalu iibsaday haddana shan kalu iibsaday bustaankii o dhan ba saasu ku wada iibsaday muctamadku muxuu soo ahaa way banaan tahay tanna waa sidii oo kale oo iyadana kol haddii dhaarihii u wed hadduu haddaanu dhaarta soo celcelina haduu odhan lahaa wallaahi laa laa aطawki arbacata fa faidaa madad falaa aطawki arbacata ashhurin ukra faidaa madad fala madad falaa aطawki arbacata oo dhaartu mid keliya ay ahaan lahay xaaraan bay noqon lahay lakin markuu wallahi soo celceliyey iyay dhaaro kala duwan ay noqoto wain qaala hadduu yidhaahdo xaggii muddadiibu imikana ka hadlayaa de muddada gooraha inoo soo socotay wa in xalifa calaa tarki jimaac arbacata ashhurin laga soo bilaabo muddada aynu ka hadlaynay wain qaala hadduu ilaa wallahi laa wati'tuki xataa yanzila ciisa bnu maryam ku jimaaci maayo kuu dhawaan maayo ilaa ciisa bnu maryam alayhi salaam uu soo dego goormu soo degay aw xataa yakruja dajaal ilaa masiixu dajaal soo baxo kuu dhawaan maayo hadduu ila aw xataa amuuta ilaa aw tamuuti ilaa aada dhimanaysid waxaasoo dhan ba kaana muliyan waa ila waxaasoo dhan waayo ciisa bn maryam alayhi salaam waktiiman lama yaqaano waxaana inta badan loo isticmaalaa sidani waxaa la fogeynayo markaa nin muddada dheeraynaya weeyaan masiixu dajaal waa saas oo kale ilaa aan ka dhimanayo goor buu dhimanaya afartii bilood dabeed buu dhimanaya mase horteed ya allahu aclam la garan maayo laakiin waxay leeyihin culamadu ereyadana waxa loo isticmaalaa fogeynta iminka afartii bilood inay gaadhiyan kale ma garanayno laakiin maadaama ereyadani ay yihiin ereyo loo isticmaalo wax la fogeynayo ninkani nin markaa muddadii dheereeyey oo badiyey iyuunbaa laga soo qaadayaa wain qaala hadduu yidhaahdo wallahi laa wadi'tuki xataa amrad kuu dhawaan maayo ilaa aan ka bukoodo waay aw tabradii bu aniga qoray lakin taasoo sharay kamid tahay baa lamidu aw yamuuta fulanu buu yidhi ama ilaa inta hebel uu uu dhimanayo kuu dhawaan maayo lam yakun muliyan baa layihi markaasi iyada noqon maayo ilaa noqon maayo waayo dee wixii inay afar bilood qaadan iyo inay ka yaraan ma garanayno ereyadiina ma aha ereyo loo isticmaalo fogeynta ilaa hebel ka dhimanayo sidaa ma samaynayo macnaheedu maaha baa la yidhi in markaa aad leedahay yani waxani wax aan samaynaya ma aha oo aad markaa fogeyneyso waa laga ya qofkaa inaad dhimashadiisa sugeyso hadday berri noqoto hadday berri saa dambe noqoto hadday laakiin fogeyn looma isticmaal fogeynta waxa loo isticmaalaa ilaa aan ka godgelaya baad leedahay waxaa uma dhawaanaya ilaa aan ka godgalo marka waxaad ka dhigaysaa wax de aad ila qofku bani aadamku naftiisa noloshuu la jecel yahay oo inu iska sii noolaa bay la tahayba qofku wuxuu iska yar aaminsan yahay isaga dhimashadiisu in wakti u harsan yahay oo nibaashu ka dhaweyn waana ta markaa keensatay inta badan isdhigashada halkay ka dhalata weeyaan markaa waa saas marka lam yakun muliyan buu yihi markani ilaa ma noqonayo wain qaala hadduu yidhahdo wallahi laa wai'tuki ki jimaaci maayo fi sanati sanadkii ilaa maratan hal mar mooyaan ama fi hadi sanadkan hal mar wax ka badan kuuma dhawaanayo buu yihi lam yakun muliyan fi lxaali horta markuu imika sidaa yidhi noqon maayo mid iilaa ku dhacay sababtu waa maxay dee waa kan jimac soo reebay jimaacii mabu gebi albaabkiisii buu xidhin hal mar waa kan soo reebay fa in waiahaa hadaba halkii mar hadii uu sameeyo waqad baqiya min asanati sanadkiina ay ka dhiman tahay akharu min arbacati ashhurin afar bilood wax ka badani fa huwa mulin markaasuu guuli noqonaya ilaahgii goormuu dhacaya waxaynu eegeynaa markii uu qabsaday goormay dhacday marka uu tii sameeyo iyaa la leeyahay sanadkii haddaba dhaartiisu ay soconaysay maxaa u dhiman haddii afar bilood iyo wax ka yari dhiman tahay dee afar bilood kolka horeba waa waa la sugi jiray haddii laakiin afar wax ka badan dhiman tahay waxaa la leeyahay ilaagii imikuu guntabay muddadii halkaasaa laga bilaabay jimaacaasi markuu dhacay baa muddadii laga bilaabay afartii bilood kolkay dhamaatana waa soo joojin wuxuu yihi wahaakada waa saas oo kale in qaala hadduu yidhaahdo in asabtuki haddaan ku jimaaco fa wallahi laa asabtuki ku jimaaci maayo wale yani mar dambe lam yakun muliyan fi lxaal imika markaa ilaa noqon maysa arrintaasi fain asaabahaa haddii markaa uu jimaaco saara mu'liyan markaasaa ilaagii ama dhaartii ay guntamaysaa wa fiihi qowlun aakharu qowl kale ayaa ku sugan labada masalaba annahu yakuunu mu'liyan fi lxaal in ay arrintaasi ilaa isla markaa uu yidhiba ay noqonayso walawalu asax waa laba qawlo waa qadiim iyo jadiid bay kala waxaa qadiimka jadiid ku kala duwan yihin waaa almuqaribu ila alxinf waxaa xinfigii dhaartii inay jabto kugu dhaweynayaan ilaa miyaa lagu tiriyaa mise laguma tiriyo ilan jimaacan koobaad iyaa kugu dhaweynaya in wixii dambe ay markaa xinfigii kugu ridaan oo dhaartii aad ka baxdo marka waxaan kugu sii durkinayaa isaga laftiisu ilaa miyaa lagu tiri mise lagu tirin maayo qadiimku wuxuu leeyah waa mar haddii wixii uu ku sii dhaweynayo ilaagii buu noqonaya isaga laftiisu laakin muctamadku waa marka jimaacii wax kugu waajibayaan markaad jimaaci samaysa ay wa haddaad jimaci wax kugu waajibayaan markaasunbaad ila arrintaadu ay noqonaysa lakin haddaad jimaacii samayn karayso iyadoo aanay waxba kugu waajibin oo aan maarata kafaarana kugu waajibeyn cidi furmaynin xorayna kugu waajibeyn salaadi kugu waajibaynin waxba markaa ilaama jira ilaa markaa wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo wallaahi la asabtuki fi hada lbeyt gurigan walla inaan kugu jimaacayn buu yihi lam yakun muliyan ninkaas nin markaa ilaa sameeyey ma noqonay sababto waa maxay de gurigan unbuu ka dhaartay de meel kaleba gee baa la odhanaya taasi maxaaba meel kale abaad iska tagi kartaan markaa ma noqonayso arintaasi ilaa ma noqonayso wa in qaala hadduu yidhaahdo in wai'tuki facalaya sawmu hada shahri haddaan ku jimaaco waxa ilaahay igu leeyahay inaan bishan soomo adaba bisha lagu dhex jiro inaan bishan soomo bishu waa waata lagu dhex jiro ee qeyb kamidii tagtayba lam yakun muliyan xataa hadday wada harsan tahay bishi iilaan ma noqonayo muxuu noqon waaye de waa gebigiisuba dhaartiisuba bishan ubay khusaysaa haddii bishani dhamaato uu markaa kadib jimaaco bishii tagtay miyuu soomi karaya nadarkiisii waxba kama jiraan bay noqonaysaa markaa de waxa weeyaan jimaaci markay bishani dhamaato wax la ku laasimayaa ma jiraan markaa ma noqonayo ila arrintani noqon mayso waayo jimaaci bishan ka dambeeyey waxba kuma waajibinayo waaya afartii bilood hala suga haddaynu ihahno bishiibaaba tegeysa bay tahay afartii bilood sugi wa in qaala hadduu yidhaahdo wallahi laa asabtuki in shiti walla inaanan ku jimaacayn haddaad rabtid faqaalat fi lxaali isla markiiba waxay raacisay shitu waan rabaa saara muliyan wuxuu noqonayaa mid markaa ilaa ku dhacay oo alaaqii baa looga qiyaas qaadanaya alaaqii oo lahaa anti aaliqun in shiti waa ti aynu lahayn haddii isla markiiba ay ka daba tiraahdo way furmaysaa kana wuu shabahaayey alaaqii buu shabahaayo bijaamic taxriim labada mid waliba maaratay yuqsadu bihi taxriim labada mid walba dee iska xaaraameyn baa markaa loola qastaa markaa wuxuu noqonayaa sidiisii oo kale u noqonaya saara muliyan wa in akharat hadday dib dhigto shitudo mar dambe tiraahdo lam yasir muliyan waayo dee waa ta markaa shardigii uu ku xidhay kadib dhigtay wain qaala liarbaci niswatin afar dumara hadduu ku yidhaahdo wallahi laa asabtu kuna wallahi inaan idin jimaacaynin lam yakun mu'liyan ma noqonayo mid markaa ila la yimid ma noqonayo fain waia halaaata minhuna saddex kamida markii uu jimaaco saara mu'liya min araabica ayuu tii afraad mid ka dhaartay noqonaya wallahi inaanan idin jimaacaynin markuu afartoodiiba jimaaco ayuunba dhaartiisaasi ay jabaysaa oo kafaaro lagu yeelanaya marka tii koowaad hadduu jimaaco waxba kuma waajibayaan tii labaad waa saas oo kale tii saddexaad markuu ta saddexaad uu jimaaco wixii ka dambeeya tii afraad waxbay ku waajibinaysaa dhaartiisi baa jabaysa hadduu markaa iyadii jimaaco markaa iyaduu noqonayaa mid markaa ilaa ka galay so arki maysi waa calaljadiid markaynu ku socono haddaynu laakin qadiimkii ku soconno de muqarib min alxid bay wada noqonayaan soo ma way sii dhaweynayaan markaa dhammaantoodba inuu ilaah ka galay iyay noqoni fain qaala hadduu in qaala hadduu idhaahdo wallahi laa asabtu waaxidata min kuna mid idinka mida ah, wallahi inaanu dhawaanaynin saara mu'liyan min kuli waaxidatin minhuna mid kastaba ninka dhaartay buu noqonaya mid idin kamida ah, wallahi inaanu dhawaanaynin yani dhammaantiin midnaba uma dhawaanayo saasa hadalkaa loo fahmaya wain qaala laakin haddana hadduu yidhaahdo aradtu waaxidatan bicayniha markaan lahaa mid idin kamida wallahi inaan u dhawaaneyn heblaayaan madaxa ku hay oo sheegay eeg hadalkiisanaa laba macno ixtimaalay kolkuu yidhaha wallahi inaanan mid idin kamida u dhawaanaynin yani midnaba inuu leeyahay waa loo fahmi karaa waana sida lagu ambaaraya hadalkiisa haddaanu isagoo sida kalean ujeedo waxaa kaloo hadalkiisani macno u noqon intuu heblaayaha magaceeda maskaxda ku qabtay inuu yidhaahdo mid idinka mid ah oo heblaaya ah baa u qarsoon markaa wallahi inaan u dhawaanaynin markaa muxuu ka dhaartay dee mid keliyu ka dhaartay laakin waanu inoo sheegin un haddaba hadduu yidhahdo heblaayun baan maskaxda ku qabto iyadun baan sheegayay qubila minhu waa laga aqbalaya waayo hadalkiisani waa hadal dee labadii macnaba ixtimaali karayo labadiiba waa loo isticmaali karaa wain qaala hadduu yihahdo wallaahi laa asabtuki halkan wuxuu ka gelayaa ilaagu kinaayo miyuu ku dhacaa ilaagu kinaayo miyuu ku dhacaa mise isagu sariix yani waxa weeyaan waa xagga dhaarta xalifku xalifku miyuu kinaayo noqdaa ila xagga alfaadii maxluuf ale markii jimac laga hadlayay kinaayo sariixba wuu noqonayay laakiin dhaarta marka la eego xaggii dhaartii kinaaye iyo sariix miyuu noqdaa mise iyadu waa un mar walba sariix un baa la rabaa marka waxaa la kala qaadi inuu ilaahay ku dhaarto iyo inuu ku dhaarto alaaqii iyo iyo nadarkii haddaba in qaala hadduu yidhaahdo wallaahi laa asabtuki wallahi inaanan kuu dhawaanaynin ama kujimaacaynin uma qaala lilukraa markaasuu haddana tii kale ku yidhi ashragtuki macaha waan kula wadaajiyey adigana adigana waan kula wadaajiyey lam yasir muliya min athaniya ta dambe kamu dhaaran waayo waxay leeyihiin alxalif billaah marka ilaahay lagu dhaaranayo waa sariix mooyaane kinaayo ma noqoto xalifkaasi waa inaad magicii ilaahay sheegto jala wacala ama sifaadkiisii aada sheegto marka haddaad tiraahdo beri wallahi inaanan beriis cunayn ood markaa kadib haddaana tiraahdo daqiiqduna waa iila mid daqiiqduna waa iila mid daqiiqdii mid ka dhaaratay kamaad dhaaran baa lagu leey waayo waa iila midani magac ilahay ood sheegtay ma aha waba markaa daqiiqdii sheegaysa dhaarba lamaad imanba haddaad ohan wallahi inaan daqiiqdana cunayn markaas yadona dhaar noqon lahay tanna waa iila mid tanna waan soo geliyey iyo waxaasi ma noqdaan dhaar ma noqdaan wain qaala wallahi laa asabtuki uma qaala lilkra ashraktuki macaha lam yasir muliya min athaniya wain qaala hadduu yidhaahdo in asabtuki fa anti aaliq haddaan ku haddaan ku taabto waad furan tahay haddaan ku jimaaco waad furan tahay buu yii uma qaala lilukhraa tii kale dana wuxuu ku yidhi asharagtuki macaha adna lamid baa tahay ama waan kuwa maaratay waan kusoo geliya adigana hawshaasi waad kula jirtaa adiguna saasuu yihi saara muuliya min athani isku mid bay ku dhici imikana arintii alaaq buu ka dhigay marka hadduu yidhaahdo hiblaayoy haddaad saas dhacdo wallahi waad furan tahay hadday saas dhacdo waad furan tahay tii kale wuxuu ku yidhi adna lamid baa tahay maxaad ugala jeeda markaa da yani sidaan tanba ku iri oo kale yaa ula jeeday khalaas waa saxbana waa isku mid labadu marka saara muliyan min athaniya liana alaaqa yaqacu bisariixi wa yaqacu bilkinaayati weeyaan labadiiba ay alaaq ku dhacay halkaa waxaynu uga baxnay ilaagu wixii uu ku guntamayey markuu guntamo maxaa laazimaya wuxuu yihi waidaa saxa alilaa ilaagii markuu asaxo ninkii nin markaa xaaskiisii ka dhaartay afar bilood iyo wax ka badan uu noqdo duribat lahu waxaa loo qabanayaa muddatu arbacati ashhur afartii bilood ee ilaahay sheegay ayaa loo qabanay afartii bilood markay dhammaato iyaa lasoo joojinaya fain kaana hunaaka cudrun hadduu cudurdaar jiro guddada dhexdeedii afartii bilood aynu tirinaynay iyaa cudurdaar soo baxay kaasoo min jihatiha dhinaceeda ka yimid oo dee gogashii diidaya kal marad si ayna xanuunsatayba oo jimaaciba aana iyadiiba awoodeynba wal xabsi ama la xabisay la xidhayba wal ixraami inay xaj ama cumro xidhatay wasawmil waajibi soom waajib rabadaan baa soo gashay deetana dee rabadaanti ma jimac baa maalinimadii o dhan baa maaragtay mamnuuc noqonaysa soo ma afar bilood oo xidhiidha ninkana la doonaya in loo qabto soon waajiba bishii ramadaan oo kale ayaa soo gashay walictikaaf ilwaajib ictikaaf waajib way hore ugu nadartay iyaa waktigiisii soo galay wan wanifaasi waabay umushaybo oo dhiiggii dhalmada oo afartan maalmooda yaa meeshii soo dhex galay muddadii maxaa laga yeeli lam tuxtasab ilmudda wuxuu ku yihi sheekhu muddadii ninkaa lagu xisaabin maayo faidaa zaala markii arrimahan ay dhammaadaan istunifat ilmudda markaas afartiisii bilood la bilaabaya iyadoo saddex bilood iyo bar maraysa hadday rabadaantii soo gasho way soomaysaan soo ma maalintii o dhan ninkii mamnuuc bay ka tahay de markaa waxaa laleeyahay muddadii way way kala go-day afarta biloodna inay xidhiidh noqoto iyaa la doonayy iyadii baa xaj xidhatay bil baabay ku maqnayd xajkii waabay waxba ma awooday jeel baa la dhigay w maarata xabisnaydba waxaasoo dhan muddadii way baaba markii markaa arrintii ay meesha ka baxdo ayaa afar bilood oo xidhiida dib loo qabanaya markaa sheeku halkaasaad arkaysaan dhiiggii nifaaskana halkaasuu geliyey laakiin muctamedku xaydka soo socduu gelinaya lakiin culamadu say u badan yihiin halkaasaa la gelinaya waayo afartan maalmood afartan maalmood oo isaga mamnuuc ka ah in la yidhahda adigay kugu xisaabsan tahay waxoogaa culays baa ayaa halkaa ku jira wain kaana xaydan haddii dhiiggii caadadu uu ku imaado afartii bilood dhexdeeda xusibat ilmudda muddada waa la xisaabinaya taasi mushkilad ma laha waayo marka horeba waa la og yahay in dhiiggani uu imanayo marka ilaahay afarta bilood uu ina siiyey ee raggii uu yidhi afartaa bilood bay xaq uleeyihiin dee waa la ogaa afarta bilood in aanay dhiiggii caadada ka marhnayn oo bil walba maaratay dhiiggi uu ku jirayo markaa isagu de lamaba odhan karo haddii la yidhaahdo afar bilood oo ka maran baa la doonaya marka inay waxay noqonaysaa ilaa in markaa la sugo taasina de suuragal ma aha kaasi markaa isaga la gelin maayo lakin nifaaskii sheekhu halkaasuu geliyey waana xagga loo badan yahay laakin sheikeynka raafici iyo dhawow kanay kala mid dhigeen oo waxay leeyiin axkaamto dhan isku mid bay ahaayeen halkan isku mid ha noqdaan lakin halkan farqi baa udhexeeya wain kaana alcudru min jihati haddii cudurdaar dhinaciisa uu ka yimaado kal xabs isagii baa la xiday wal maradi wuu xanuunsaday wasawmi wuu soom maarata waxa weya wuu soomay soom waajiba iyadiina may soomin oo ilmaabay nuujinaysa masalan o iska afurdhadiyad bisha rabadaan mesha soo gashay walixraami isagii baa xarmaday oo xajka tegey walictikaafi ictikaaf waajibaa ah usoo galay xusibat ilmudda dee waa danahagaa laleeyahy iyadii waa diyaar soo ma isagii dhaartay bay waxaana ku yimaadeen muddadu way ku soconaysa wa in allaqahaa hadduu hadaba gabadhii furo talqatan rajciyatan hal dalqad oo rajciyo oo dee uu soo cishan karayo aw amaba se waabu ridoobayba lam tuxsabi lmuddatu muddadii la xisaabin maayo hadduu furo khalaas muddadii way go-aysaa oo maxay u soo ka wixii ilan laba khiyaar baa loo sameeyey soo maha markuu ka dhaarto laba mid soo gal lagu yidhi inaad furto iyo dhaartaadi ka noqoto marka furinku wiii la waxaa ahaa labadii arimood la doonayay mid ahaan marka hadduu furay dee khalaas wuu ka baxay markaa wixii laga rabay mid ahaan buu sameeyey markaa meeshuu ka baxay ka ridoobayna isagana waa la mid baa la yidhi o de gabadhi way ka xarig furanaysa kol haduu ridoobay haddaanu markaa soo noqonin haddii markaa de uu soo noqdo haddana muddadii dib baa loo bilaabaya fa ida nqadat ilmuddatu haddaba muddadii afarta bilood ahayd ee ninka loo qabtay markii ay dhammaato wa taalabat ilmar'atu gabadhii ay codsato bilfayati ninkan inuu wixii u dhaartiisii ka noqdo wuqifa waa la soo joojinaya maxkamadda la keenaya wauuliba waxaa laga codsanayaa bilfayati arrintii inuu ka noqdo wahuwa aljimac ka noqoshadu dee waa inuu markaa gogashii uu ogolaado oo jimaaci uu yidhahdo waa waa la imanaya fain kaana fiiha cudrun yamnacu lwa markan afarta bilood dhammaatay ee ninkii maxkamadda la keenayo haddii gabadhii cudurdaar jimaacii aanu u maaratay mancinayaa uu iyadii ku jiro cudurdaar baa xaggeedii ka jira oo jimaacii baan suuragal ahayn sida dee dhiiggii oo kale iyo wixii lamidka ahaa lam yuaalab ninkii waxba la weydiin maayo ila inta cudurdarka mesha ka baxay wain kaana alcudru fiihi haddii cudurdaar xaggiisa ka jiro cudurdaarkaasina uu yahay cudurdaar jir ahaaneed oo awooddii jir ahaaneed aanay jirin isagoo xanuunsanaya oon waxba awoodeyninba iyaa la keenay oon awoodba lahayn waba samayn karin faaa fayata macduurin qofkii cudurdaarka lahaa noqoshadii buu noqonaya oo noqoshadiisu waa maxay waa xagga cafka wahuwa an yaquula waa inuu yihaahdo low qadartu la fitu haddaan itaal hayo waan ka noqon lahaa arrintii aan ka dhaartay waan samayn lahaa laakiin itaalkeedii ma hayo soo arki maysid saasuu odhanaya markuu sidaa yidhaahdo inta haddii laiga yeerhsiiyo ila marka la hadalba wixiisu ahaa soo ma wallahi in anigu waxaa samaynayn bu ahaa iminkana wixii maba samayn kare laakiin de hadalka hadalkiisi iyaa lagaga yeerhsiinaya oo wuxuu odhanayaa waxa weeye haddaan samayn karayo waan ku waan noqon lahaa oo waxa weye dhaarteeda waan ka noqon lahaa markaasaa la iska sii daynayaa faida zaala alcudru cudurdaarkii markaa hayay aanu la jimaaci karayn markuu meesha ka baxo tuuliba bilwai markaasaa laleeya hadaba si saxa ah iminka usoo noqoo gugushi baa lagaa rabaa wa in inqadat ilmuddatu muddadii hadday dhammaato wahuwa mudaahirun isagoo dhihaar ka galay oo hooyadii ku matelay dhihaarka wax baabkan inoo soo socda lam yakun lahu xaq uma laha an yataa uma banaano inuu jimaaca xataa yukafira ilaa kafaaradii dhihaarka uu iska bixiyo haddaba fa in qaala hadduu yidhaahdo amhiluunii isuga dee dihaar baan ku jiraaye xataa atluba raqabatan ilaa inta aan addoon helayo oo fa uctiqa aan xoraynayo markaan addoonkii xoreeyana uma ataa aan gogashii usoo laabanayo umhila alaaata ayaam saddex maalmoodda la sugaya laleeyahy soo raadsa addoonkaad xoreynayso oree gogashaadina waa lagaa raba fain lam yakun lahu cudrun yamnacu lwa haddii ninku markaa caafimaad qabo oo cudurdaar jimaacii diidaa aanu jirin marka lasoo joojiyey fa qaala se uu yidhaahdo andiruunii wakti halay siiyo undira yawman maalin baa la sugaya aw naxwahu oo dee la odhan maayo ma waxba laguma sugaya imika gurigii ku noqo isla noqda imika oo maarata lama odhanay taasi waxoogaa arrin yar foolxun bay noqonaysa laakiin yowm kamila arbaca ishriin saaca ayaa la siinaya de waa kaas de caawisusoo hooyada idinkaa markaa hawshiina yaqaano marka haddii uu de waxba intii keeni waayo afar iyo labaatankii saacadood maarata markii la siiyey markaas haddana xuquuqdeedii dalbanaysa aw naxwahu ama wax lamida fi axad alqawleyn laba qowl baa masalada ku sugane qawlkoo mid ahaanishuduiy waana ka rajaxan weeyaan waayo muddo ku filan wey afar labatan sacdood waa ku filan tahay wa halaathata ayaamin fi lqawl aakhar qawlka kale wuxu ley sadex maalmood ma badnee saddex maalmood hala siiyo waana muddo shareece fain jaamaca haddaba ninkii haddii haweenaydiisii jimaaco waadnaahu inta ugu yadhi an yugayiba alxashafata fi lfarji waa in xashafadii uu maqnaysiiye haddii ay taasi dhacdo faqad awfaahaa xaqahaa xaqeedii wuu oofiyey fain faau weeyaan fain eh, fain cazamu alaqa faina allaha samiicun ali eh, fain faau faina allaha gafuurun raxiim wain cazamu alaaqa faina allaha samiicun caliim labadaas khiyaar baa la inuu ka noqdo oo gogashii ogolaado iyo in uu alaaqo uu furo haddaba haddii uu jimaacii sameeyo dee labadii mid ahaan buu qaatay haddaba fain kaanat ilyamiinu billahi caza wajal hadduu ilaahay ku dhaarto yihi wallahi inaanan jimaacayn kadibna uu ka noqday oo uu jimaacay lazimathu lkafaara dee kafaaradii dhaartaa lagu leeyay kafaara gudkii dhaarta ayaa lagu leeyahay fii asaxi lqowleyni laba qowl baa ku jire kooda xooga badan maxaa yeelay qad farad allahu lakum taxilata aymaanikum baa meeshii taala dhaartii waa la doonaya inaad kafaaradeedii bixisid qawlka kale wuxuu le walaa talzamhu fi laakar qawlka kale wuxuu le may kafaaratyamiin laguma le oo maxaa dhacay de kan ilaha yihi fain faa fa ina allaha gafuuru raxiim ilahay waa dambi dhaaf badanya o naxariis badan yahay dambi dhaaf badnidii iyo naxariis badnidiina waxay keenaysaa in laga saamaxo marka waxba laguma le buu le waa qadiimka wuxuu yihi wain kaana alyamiinu calaa sawmin haddii ninkani markii hore ku dhaartay markaa soon yani wuu ku nadiray haddaan ku jimaaco soon baa laygu leeyahay buu yihi aw cidqin ama furiin waxaan jeeda xorayn falahu waxa u banaan an yakruja minhu inuu ka baxo nadarkii bikafaarati yamiin kafaaratyamiin waa nadru lajaaj walgadab weeyaan kafaaratulyamiin inuu kaga baxaa u banaanayd walahu an yafiya bimaa nadara de inuu wixii oofiyo oo addoonkii xoreeyo ama salaadii tukado ama soonkii la yimaadaana iyaduna way u banaan tahay oo takhyiir waynagii gelinayni wain kaana waxaanuu ku dhaartay hadduu ahaa bialaaqi halaa furiin saddex wuxuu yihi haddaan ku kuu dhawaado ama aan ku jimaaco saddexdii baad iga tahay buuli markii afartii bar dhamatay inu soo joojin maxaa la odhan ama dee ka dhaqo ama iska fur deetana wuxuu yihi waan ka noqonaya waan ka noqonaya maxay noqon marka dee inuu jimaacii la yimaado jimaaci hadduu la yimaado maxaa dhacaya saddex bay ku sidii buu sameeyey alaqat halaaan saddex bay kaga furanta wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay in kaanat ilyamiinu bialaaq hadday arrintu sidan ahayd oo dhaartiisuba ay noocan ahayd oo furiinkan ahayd lam yujaamic jimaacii ka ogolaan mayno waayo haddii uu jimaaco markiiba maxaa dhacaysa inay xaaraanba ka noqoto markiiba isagoo jimaaci markii xashafadii meeshii ay markaa ku maqnaataba waxa xaaraan bay ka noqonaysa isla iyaa ku waajibaysa o jimaac baan dhamaysanaya waxaas laga yeeli maayo ilan ajnabi bay noqotaybe haddana wuxuu yihi sheekhu walmadhabu lawalu laakin haddana madhabku waa sidaa hore oo jimaaci de xaaraan maayo ilan kamay furmine jimaaci waa banaan yahay fain jaamaca haddii jimaaci la yimaado lazimahu nascu markiiba inuu markaa meesha ka cararo ou kala boodo iyaa waajibaysa fain istadaama haddii uu sii joog kusii jiro hawshii lazimahu lmahru ninkaa isaga ah gabadhii meher kale ku yeelanaysa ilan iyadoo ciddo ku jirto oo isagii ka dhamaatay oo u kala dhamaatay ayuu markaa waxa weeyaan hawsha iska sii watay duuna alxaddi laakiin la xadayn maayo oo istidaamadan ilan jimaac cusub maahe jimaac cusub ahe jimaacan awalkiisii xalaal bu ah soo ma aakhirkiisiiba xaaraana marka haddii awalkiisii xalaal ahaa waxaa la yidhi xad lagu waajibin maayo kole haddii mujarad istidaamo ay tahay wuxuu yihi fain akraja haddii xubinkiisi uu meesha kala soo baxo uma caada hadana uu isla markii un de weeye uu ku noqdo lazimahu lmahru meherkii horta isagu de wuu laazimayaa iyadu aanay arrinta ogolaan weeyaan ila nimanka wixii zinu noqonayaa haddii aanay iyadii ama aanu markaa aanay ogolaanin meherkii waynaday lakin hadday iyaduna iska ogolayd dee meher male iyadii baa ogolaatay bay noqonaysaa waqiila waxaa haddaba intaa la yihi meherkii waa waajibaya waa ko xaggii xadkiibuu ka hadlayaa waqiila waxaana la yihi yalzamhu xadu xadna waa lagu ley ninka ila waa zinaysteen waana sida rajaxan weeyaan waayo gabadh saddex kaga furan wax alla wuxuu ku xalaashadaa meesha may ma taalo markaa xadkiina kole hadduu og yahay oo xubinkiina de istidaamo un maaha intuu kala soo baxay haddana uu ku celiyey waxay noqonaysaa jimaac cusub oo kaleu noqonaya xad baa waqiila qiil baa le laa yalzamhu waxani waa jimaacii hore una weli socdee xadma waajibayo qiillihina wuu jiraa wain lam yafi ninkii haddii markii aynu soo joojinaynu nihi gabadhani xaqeedii bay doonaysaa ama dhaartii ka noqo ama iska fur markii la yihi markii la yihi a ka noqo dhaartii marka hor saasa la ohanaya bu shaab bilfaya baa laga dalbanaya ka noqo dhaartaadi baa la ohanaya hadduu haddaba ka noqon waayo tuuliba bialaq iska fur baa la ohanaya gabadha marka sheekhu qaabka uu maray waa la tartiibinaya oo ninkii marka la keeno waaa la afarti so kaamay dhamaan ha way dhamaadeen ka noqo dhaarti haddaba hadduu haye yidhaahdo de waa waad soo aragta hadduu yidhahdo may kama noqonayo iska furbalala haddaba gabadha inaad sii haysato san usii dhibaatayso lagaa ogolaan maya fur wa adnaahu inta ugu yare lagaga laga aqbalayaa dalqat rajciya waa hal dalqad oo uu soo ceshan karo hadduu markaa soo ceshadana dee waxaa laga rabaa haddana afar bilood cusub baa loo qabanaya haduu haddana ka noqon waayo dhaar hadduu haddana afartii bilood ay dhamaato isagoo iyan waxba samaynin waa la soo joojin ama fur baa la odhan haddana ama ka noqon sidii oo kale ayaa la odhanaya fain lam yualliq hadduu furiba waayo hado ma furayo dhaartaydiina kama noqonayo mana furayo buui fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa qowl wuxuu leeyahay yujbaru caleyh waa la qasbayaayo waa la garaacaya waa la xidhaya waa la ciqaabaya maxaa lagu ciqaabi in la garaaco in la xabiso jeelka la dhigo iyaa lagu qasbi si kale male ayuu qawlkaasi leey waxa weeyaan waa qadiimkii wathani ka labaad waa jadiidkii yualiqu lxaakimu caleyh xaakimkaaba ka furaya xaaski wa huwa lasax waana ka sixada badan marka qawlka hore qadiimku wuxuu leeyahay qaadigu ma furi karayo ila isagu ma qabee gabadha waxaa furi kara u ninkii qabay inama alaaqu liman akhada bisaaq markaa qaadigii ma furi karaye oo nin waa nin waliba isagunba xaaskiisa furi kara cid kale oo ama qaadi ha noqdo ama cid kale ha qof qof xaaskiisa furi karaa isagoo aan u wakiilan ma jiro buu qadiimku leeyay haddaba maxaa la samay waa garaaci ama waa la xabisi inta uu furayo qadiimku saasuu leeyay laakin jadiidku imaam shaafici wuxuu leeyay may waxba ka faa'iidi maysa in maanta o ku jire iyadiina halkan ay ku dhibaataysan tahay waa lagu qasbay halkan xaakimkuna niyaabo guud iyo wakaalo guud oo dee shar sharciga ayuu markaa wilaayo guud buu lahaaye wuxuu awood uleeyahay qaadigu xaaladda noocana inuu ka furo oo uu dalqad bay kaaga furan dabcan dalqad keliyu kaga furaya dalqad labaad ma jirto dalqad labaad xaquma laha fain raajacahaa markuu qaadigii ka furay u dalqad baan kaaga furay oy kaa furan tahay ayuu yihi waan soo ceshaday ila waa rajciye fain raajacahaa hadduu soo ceshado waqad baqiya min almuddati akaru min arbacati ashhur waxaa la eegi muddadii uu ka dhaartay maxaa ka dhiman haddii afar bilood iyo wax ka badani ay dhiman tahay duribat lahu lmudda muddo cusub loo bilaabay uma yuaalaba markii afartii bilood kala dhamaato iyaa haddana la weydiin bilfaya ka noqon la odhan dhaartii hadduu ka noqon waayana aw ilaaq fur haddaba la odhan hadduu markaa deetan haddana furi waayo haddana dalqad labaad muqaadigii uu ka furaya ilaa saddexdii saa ku dhamaanaysa de wain lam yuraajic hadduu soo ceshan waayo markii laga furay ama isagiiba uu furay xata inqadat ilcidda ilaa ciddadii ay sidaa ku dhamaatay oo wabaanat ay baa-ina noqotay fatazawajaha uu dib usoo guursado intay heshiiyaan dhaartiina sidii utaagan tahay soo ma fahal yacuudu liilaa xukunkii ilaaga ee ahaa afar bilood in la sugo kadibna maxkamadda la geeyo xukunkii guurkan cusub miyuu qabanayaa mise ma qabanayo cala alaqwaali ahalaathati alatii dakarnaha fi kitaabi alaaq waa saddexdii qowl ee alaaqa aad ku soo martay sida rajaxana maxay ahayd ma qabanaya guurkan cusub ayb dhaartii iyada ka waran dhaartii taagneyd ee uu yii wallahi in anin kuu dhawaanay dhaartii iyadu sidai u taagantahay axkaamtii ilaaga un baan meeshan jiray marka uu jimaaco kafaaratulyamiinkii waa laga doonayaa halkaa ku jooga wsala allahu wasalam ala nabiyina maxamedi wallahu alam markuu dihaaray ee saddex isho loo qabtay si uu addoonkii u xoreeyo maxaalay maxaa la yeelayaa hadduu addoonkii waayo dee lagama dhegeysanayo ama fur baa laleeyahy ama ka noqo marka hadda jimaaci meesha ku jira inu da iska furay noqoni jimaaci lan banaane hal yakfi fi rajcati an yaquula rajactu oo uu ujeedo dee waa ku soo celi adig iyadii buu ujeedaa soo ma kaafkiina u niyo hadduu niyooday de waa caadi hadduu niyooday kinaaya noqonaysa hadday rabadaankii soo gasho miyuusan habeenkii jimaaci karin de haye laakin maalintiiba ayaa ka xidhan sooma afar bilood oo ninkan xidhiirla habeen iyo maalin afar bilood biloodoo xidhiiroo habeen iyo maalina bula marka imika maalmihii o dhan baa ka mamnuuca sooma marka meesha waa laga saaray faqad awfaaha xaqaha marna waxaad sheegtay xaqeedii bay dalban miyaanay ina tusinayn in jimaaca ay gabadhu xaq u leedahay sida ninka oo kale maya kelmadana ayaa xaq siisa haddaanu dhaaran lahayn xaquma laha intay maxkamadda tagto haddii maalan ninkeedu xaggii gugasha iska oo maarata afar bilood iyo wax ka badan aanay waxba ka arag xaq u yeelan maysa intay maxkamadda tagtay inay tirahdo waxba kuma hayo soo arki maysi laakiin dhaartan uu ninkani dhaartay ayaa dee dhibaateyn ah dhibaateyntaasaa markaa arrintan keentay ninkii gabadhiisa laba jeer oo hore xaaskiisa yani qaar baa gabadhiisa kaloo yaqaana mota soomaalida xaaskiisa laba jeer oo hore furay kadib mar saddexaadkii yidhi waan ku furay laakiin wuxuu yidhi xadhigan xadhigaan kaa furay xadhigaan kaa furay baan u jeeday wainagii nidhi qaadigu ka dhagaysan maayo hadhow haddii lagu arko gabadhii maxaa la samaynaya yani iyadii waa rumaysatay inuu ujeeday xaligii baan kaa furay maala xaligdhada u jiro xalig ka furay baaba matalan jiray ama de wuxuu jir waxa ujeeda waad furan tahay yani kuma xidhxidhnid baan ujeeday iyadiina way rumaysatay qaadigu hadduu arko maarata de inuu tacziiriya laga yaaba labadaba inuu tacziiriyo maarata ciqaabo ganaaxo ayaa laga yaabaa lakin de wa isla meelahooskaga jirayaan maxaa qaadiga iyaga ugeynaya